sharciga alla uu faray inaan laga diin yeelan asaga ma ogiye oo aanu diin kale ogolayn isaga in la qaato ma ogiye oo laga diin yeesho jawaabtu waxay tahay هي الحنيفية ملة ibrahim yani diintaas alla uu dadkii faray inay ka diin yeeshaan waa diintii xaniifiyada oo towxiidka ku dhisnayd oo baatilka oo dhan laga leexanayey oo towxiidkii iyo xaqii loo leexanayey oo milatu ibraahim ahayd calayhi الsalaam diintii nabiyullaahi ibraahim ahayd nabiyullahi ibraahim towxiid baa lala soo diray sida rusushii allaba towxiid loola soo diri jiray laakiin si gaar ah oo ziyaada ah yuu ibraahim calayhi salaam ugu dadaali jiray towxiidka dadka inuu ugu yeero oo shirkiga uga digo qaala allahu tabaaraka wa tacaala alla wuxuu yidhi ina addiina cinda allahi alislaam diinku alla agtiisa waa islaam waxaa alla agtiisa la aqbalo oo diin ahaan alla u ogol yahay ee uu ka raalli yahay ee uu rusushiisana uga raalli ahaa iyo ambiyadiisii waa in allaah loo hoggaansamo oo towxiidkii la qabsado oo asaga keliya la caabudo oo rasushi alla la raaco oo waqti walbaba rasuulkii jira diin baa lala soo diri jiray diinkaas in diin laga dhigto rusushu marka isma aanay khilaafsanayn diinta islaamkay wada haysteen rususha alla soo diri jiray diinta islaamka uunbay haysteen mid kastoo ayaga ka mid ah islaamkaasaa lala soo diri jiray sababto islaamku wax kale ma waa towxiid allah keliya in la caabudo rusushiina diinka laga qaato oo la raaco rasuulkii markaa yimaada waxaa waajib kugu ah inaad raacdo rusushina waxaa lagu khatimay nabigeena maxameda sala allahu calayhi wasalam dadkii marka rasuulkeena sal l sl soo gaaray waxaa waajib ku ah inay rumeeyaan oo diinka asaga ay ka qaataan ambiyada alle marka in islaam lala soo diri jiray aayadihii qur-aankaad ka arkaysaa oo nebiyullaahi nuux suuratu yuunus labada aayadood ee toddobaatan kow iyo toddobaatan iyo labo watlu calayhim naba nuux ilaa akhirkuu ka yidhi wa umirtu an akuuna min almuslimiin waxaa la ifaray inaan ka mid noqdo muslimiinta nebiyullaahi nuux waa rasuulkii ugu la soo diro nebiyullahi aadam nebigu ahaa laakiin rasuul loo soo diro dadka oo risaalo maaragtay eh, dadka loola soo diro nuux baa ugu horeeyey nuuxna waa kaasaa wuxuu leeyahy umirtu an akuuna min almuslimiin waxaa la i faray inaan muslimiinta ka mid noqdo dacwadii markay ka diideen waatii dadkii maaragtay la halaagay ilaa dad yar moogii laga soo reebay wax alla wixii marka bani aadanana dee nabiyullaahi nuux unbay maaragtay farac ka yihiin markii aadam laga soo tago nuux baa ku xigay mogta nuux un duriyadiisiiyaa dadku kasii farcameen ila dad kale waa la halaagay nabiyullaahi ibraahimna waa kan leh asoo alla baryaaya markuu kacbada dhisaayey rabbanaa wajcalnaa muslimayna laka isaga iyo wiilkiisa ismaaciil ahayu wuxuu leeyahay allow waxaad naga dhigtaa kuwa adiga kuu hogaansamay oo muslimiina naga dhig wa min duriyatinana ummatan muslimatan ka yeel markaas alla wuxuu yihi waman yargabu can milati ibraahima ila man safiha nafsa wamaa doontaa aayadaas marka alla wuxuu sheegay in nabiyullahi ibraahim la faray islaamkii oo id qaala lahu rabuhu aslim ayadan maarata waman yarqabu ka dambeysa id qaala lahu rabuhu aslim rabbigiis baa wuxuu ku yidhi ibraahim islaam qaala aslamtu lirabi alcaalamiin iyuu ibraahim u yiri ya rabilcaalamiin oo allah yaan u islaamay oon u hogaansamay kadibna wasaa biha yani diintaas oo islaamka ah yuu u dardaarmay ibraahim baniihi wiilashii u dhalay iyo yacquub yacquubna waa u dardaarmay yaa baniya wiilashaydiiow in allaha astafaa lakum addiina falaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun alla diintan buu idin doortay ee ha dhimanina ilaa idinkoo muslimiina ma ogi saasuu yacquubna u dardaarmay wiilashiisi marka alla wuxuu yidhi maa kaana ibraahiimu yahuudiya walaa nasraaniya nabiy ibraahim yahuudna ma ahayn ayagaa isku dhadhejiya mogta yahuudda iyo kirishtaanku way isku dhadhejiyaan nabiy ibraahim lakin nabiy llahi ibrahim islaam buu ahaa yahuudiyana ma ahayn nasraanina ma ahayn walaakin kaana xaniifan muslima ayaa allow leh wuxuu ahaa mid maaragtay shirkiga iyo baatilka ka leexday oo towxiidkii xaqi u leexday oo muslim ah oo rabbi u hogaansan wamaa kaana min almushrikiina mushrikiinta laftooda nabiy llahi ibrahim waa jecel yihin mugta way sheegtaan waa mushrikiinta dee o asnaamta caabudeysa ya oo maaragtay malaaigta suurooyinkooda caabudnaale oo iyaga laftooda waxay leeyiin anagu nabilah ibrahim baan maaragtay raacsana ila waxbaa kasoo gaaray diintii mogta nabilah ismaaciil maaragtay diinkii nabi ibrahim unbuu haystaa soo maha ismaaciil diinkii uu haystaya wax kasoo gaareen markaasay ku faanayen marka in anaga laftooda ibrahim raacsana leeyihin waada mushrikiinta maaragtay rasmiga ahayd marka yahuud iyo nasaare iyo mushrikiinba shaqo kuma lahayn nabilah ibrahim ina awla annaasi biibrahima ladiina itabacuuh nabiyullahi ibraahim waxaa ku haboon oo dariiqiisii sheegan kara waa kuwii raacay wa haada anabiyu iyo muxamed sala allahu alay slam yaa nabiyullahi ibraahim sheegan kara sababta ah diinkii saxda ee nabiyullahi ibraahim oo xaqiiqiga ahay oo towxiidka ku dhisnaa waxaa maaragtay haysta dadkii ibraahim raacay iyo nebigan iyo waladiina aamanuu iyo kuwa muminiinta ahaa wallahu waliyu lmuminiin yuusuf wuxuu alla ka sheegay inuu yidhi tawafanii musliman walxiqni bisaalixiin alla oofso anoo muslim ah oo idil ya saalixiintin haleeshii muuse waxaa alla ka sheegay wa qaala muusa yaa qowmi qoladiisu la hadla awad waa reer bani israaiil waay ya reer bani israa'iil waay muxuu ku leeyahay in kuntum aamantum billaahi fa caleyhi in kuntum muslimiin haddaa muslimiin tihiin allah keliya tala saarta kuwii saxrada ahaana oo nabiy llahi muuse rumeeyey waa kuwii lahaa inaa naطmacu an yakfir lana rabbuna khataayaana an kuna awala almu'miniina ilayh ila haddii mumin la sheego muslimku waa soo galaa moogta muslimka haddii la sheegana oon mumin la sheegin muminku waa soo gelaa marka imaan hadii la sheego islaamki ixsaankiiba waa ku jiraan haddii eh, islaam la sheego imaanki ixsaanki waa ku jiraan haddii laisla sheego markaas xoogaa ay kala duwanaanayaan saxaradii marka maxay yidhaahdeen markay fircoon la hadlayeen wamaa tanqimu mina ila an aamanaa biaayaati rabbina lama jaaatna rabanaa afriq caleynaa sabran watawafana muslimiin rabbi baryan ilahay sabr nagu arzuq ila wuu dilayaa mogta waaba xirxiran yihiinba inuu diluu rabaa marka wax kale nagu haysatid bay leeyihin waxaad nagu haysataa uun ya inaan allah rumayno uun iyo aayadihii alle inaan rumaynay markii aayadihii alle inoo yimaadeen oo xujooyinkii maaratay iyo mucjizadii nabillahi muuse aan aragnay markaasaan rumaynay taas keliyaad nagu haysataa tawxiidaad nagu haysataa wax kale nagu haysatid haddaa fircoonta inka xoog badan waay mogta marka rabbi baryeen maxay yidhahdeen rabbanaa afriq calaynaa sabran watawafanaa muslimiin allow nagu arsuq sabr nagu arsuq oo sabr naga buux annagoo muslimiinana na oofso iyay leeyihin saxaradii waa nabi llahi muuse ay rumaysan yihiin nabiyullaahi suleymaanna muxuu leeyahay markuu la hadlaayey cagtii boqoradda ahayd ee yaman haysatay inahu sulaymaana waraaq buu u qora mogta kitaabkaasi sulaymaan xaggiisu ka ahaaday wainahu bismi illahi raxmaan raxiim magacaluu ku bilaabay anlaa tacluu calaya ha iska kaysara maranina warkayga qaata dacwadeeda aqbala waatuuni muslimiin idinkoo hogaansanna io imaada nabilah sulaymaan dhahaa qaala yaa ayuha mala sidoo kale nabilah sulaman wuxuu leeyahy qaala yaa ayuha almala ayukum yaatiinii bicarshiha qabla an yaatuunii muslimiina wuxuu kaloo leeyay nabilahi sulaymaan wauutiina alcilma min qabliha wakunaa muslimiin yuu leeyahy ambiyada ilahi marka saas wada leeyihin naagtii balkiisahayd lafteeda ee boqortooyada maarata yaman haysatay markii nabiy suleyman u timid maxay leedahay shirkigii ka toobad keentay mogta waa islaamtay nabiy suleyman rumaysa maxay leedahay rabbi inii dalamtu nafsii wa aslamtu maca suleymaana lilaahi rabbi alcaalamiin nafteedaan soo dulmiyey shirkigaan ku jiri jira waan ka soo noqday leedahay waxaan u islaamay allah baan u islaamay maca nabiy llaahi maarata sulaymaan ambiyadi bani israiil maxay leyiin iyaguna muxuu alle ka sheegay ina anzalna tawraata fiiha hudan wa nuurun yaxkumu biha nabiy ladiina yaxkumu biha anabiyuuna aladiina aslamuu liladiina haaduu nebiyadii islaamay yaa ku xukumi jira towraad oo kuwaas maaragtay yahuudda sheegta ku xukumi jira kitaabka nabiyullaahi ciisana markuu marat xawaariyinta alla u ka hadlaya wuxuu yiri waida waxaytu lxawaariyiin an aaminuu bi wa birasuuli qaaluu aamanaa washhad biannana muslimuun marka ambiyadii maxay sheegayaan dhammaantood inay muslimiin ahaayeen diinka caamkaas caamkaah waa kaa marka meeshan aayaddan uu wadaadka uu sheegay ina diina cinda allahi islaam iyo mid kalu gadaal dambe ka keeni doona waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa fi lakhirati min alkhaasiriin kuma gaar ahaa wixii eh, dadkii loo soo diray nabiyullaahi muxamed ee waa xukum caam ah dadkii horeeyey iyo dadkii dambeeyey sida ahlucilmigu ay leeyihiin sidaa darteed alla wuxuu yihi waman axsanu qowlan mimanwaman axsanu diinan miman aslama wajhahu lilah wahuwa muxsin watabac milata ibraahima xaniifa yaa alla uu leeyahay yaa ka diin wanaagsan qof maaragtay wejigiisa alla u hogaamiyey isagoo haddana ixsaan la imaanayo oo cibaadadiis allah kaliya ula jeedo mukhlis ah aayad kalena waa tanaha yahuud iyo nasaaro waa kibir badan yihin mogta waxay leeyihin jannada annaga keliya galnay leeyihin waana been hadda nabi maxamed day ku gaaloobeen jannada maba gelayaanba jannada lagu galaa hadda markii nabi maxamed lasoo diray kadib inuun isaga la raaco la rumeeyo laakiin iyadoo saas tahay oy ogyihin nabi maxamed lasoo diray haddana waxay leeyihin lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara muslimiinta yarwaan mogta inay yirahdaan maaragtay eh, waxba ma haysaan ya waxay yidhahdeen jannada ma galo ilaa qofkii yahuud iyo nasaaro noqda moogi tilka amaaniyihim waa yidi diilo waa say jeclaa ayagu waa sidii hee ayagu iska jeclaayeen waay waa iska hadlaayeen mogta markaas alla wuxuu yihi qul haatuu waxaad ku tiraahdaa haatuu burhaanakum xujadiina keena in kuntum saadiqiin haddii aad run sheegaysaan ya inaan dadkii maarata muslimiinta hagaagsanaa aanay jannadii gelin bal xujo u keena ma hayaan bala marka warkaad sheegeysa waxba kama jiraan saxna ma aha man aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsin falahu ajruhu cinda rabbih walaa khawfun calayhim walaa yaxzanuun qofkii alla wejigiisa u hogaamiya isagoo mukhlis ah ajirkiisu alla agtiisa ku leeyahay cabsina dushooda ma aha mana tiiraami wadaan muslimiinta nabi maxamed raacsanna kuwaasay ku jiraan marka islaamkii marna wuxuu noqdaa caam waa kaas ambiyado dhan lala soo diri jira sababto ambiyadu tawxiidku may isku khilaafsan yihiin iskuma khilaafsana marka qofkaad aragto alla keyrkiisa isagoo caabudaaya ogow inaanu islaam shaqo ku lahayn maaha muslim maaha ninkii kristaanka ahaa hadduu caabuday nabiyullaahi ciisa iyo hooyadiis aakhire nabiyullahi ciisa alla wuxuu ku dhihi doonaa waid qaala allahu yaa ciisa bna maryama aanta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah ciisow maadaa dadka ku tiri aniga iyo hooyaday kuwa la caabuda naga yeesha way caabudaan hadda mogta nabiyullahi ciisana waa caabudan hooyana waa caabudaan ya maxay dhahaan adinkaa yaqaane ya o mary kada waxbay weydiistaan soo maa istiqaasay sameeyaan waa garad soo maa marka istiqaasadaasay samaynaayaan haddana sawirkeedana waa weyneeyaan aada u tacdiimiyaan waa garad soo maa marka waa waa shirkigii ku jiraan shirkigaasay marka islaamka uga baxsan yihiinba haddii ay ku darsadeen ka warran marka nebi maxamed inay ku gaaloobeen oo xaqii lala soo diray iyo diinkii diimaha lagu khatimay iyo rasuulkii rususha lagu khatimay ay diideen dafireen oo mucjizooyinka uu la yimid ay ka badan yihiin mucjizooyinkii nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi ciisa iyagu hadda ay sheegtaan mucjizooyinka nabiyullahi mucjizada maarata nabiyullaahi moxamed la siiyey yaa ka waadaxsan kana xoog badan kuwaas ma dhici karto qofku marka inuu mucjizooyinkii nabiyullaahi maaragtay ciisa iyo nabiyullaahi muusa yaan rumayna u yiraahdo u yira mucjizadii nebi maxamedna rumayn maayo ilaa iya ka xoog badan waa qur-aanka mucjizka ah yaa alla siiyey iyo mucjizooyin fara badan oon xisaab lahayn ay kuwa waayihiisi waqtiyihiisii joogay ay u soo joogeen ay arkaayeen laakiin xaasidnimo unbaa u diiday inay raacaan rasuulka sala alla alay slam dadkii ka dambeeyana si tawaaturay usoo gaartay mucjizooyinka rasulka sal wax qarsoon maaha ilaa ay hadday taagantay taxadigu waa kana waa taaganyahay qur-aankii yaaba lagu taxadiyaba suurad keliya keenaa layiri bacasha suura midkeliya keenaa layiri ma laha waxa uu wada ma ilaa hadda marka mucjizooyinka rasuulka sal slam way ka badan yihiin kuwii maaratay eh, ambiyadii ka horreysay marka ma dhici karto inaad tirahdo kuwaasna aan rumayna kanna rumayn maayo waxba kama jiraan marka islaamnimadoodii marka siyaabo fara badan u burburtay waa tawxiid la-aan iyo nabigood sal slam ay dafireen oy diidan yihiin yuhuudna waxaa u dheeraada nabilah ciise diidan iyagu ciiseba lama ogola ciiseha laftiisa iyo caayaan ma garata oo ibni zine ay leeyihin oo beenu sheega ay leeyihin ma garata marka islaamkii marna waa caam waa mid ambiyado dhan ay wada haysteen kaas marka qofkii tawxiidka ka taga oo ambiyadii caabuda ma islaam u haystaa beenuu sheega mogta islaam ma sheegan karo ma garata hadduu nebi maxamed diidayna iyo kitaabka alla uu maaragtay kusoo dejiyana waa sidoo kale waa gaal waman yakfur bihi min alaxzaabi fannaaru mawciduha alla yiri qur-aankuu ka hadlayo mogta alle qofkii qur-aankaas ku gaalooba naarta yaa maarata balankiisii ah waa kaas yahuudda iyo nasaaradan alla qur-aanka waa ku takfiiriyey laqad kafara aladiina qaaluu in allah huwa almasiix ibnu maryam laqad kafara aladiina qaaluu in allaha haalisu halaasa way gaaloobeen kuwa leh ilaahay maaragtay saddexuu marka kii saddexaad u ku yahay magarat waxaa fara badana marka ay islaamnimada ku gefeen iyagu marka islaamkii caamkaa ah la sheegaayay waxba shaqo kuma laha kii khaaska ahna waa kaas waa ka baxsan yihin waa diideen ina addiina diinka la aqbalaayo ee alla uu jecel yahay ee uu raalli ka yahay cind allahi waa alislaamu waa kii tawxiidka kulisnaa oo marba nebigii markaa joogay in la raaciya waajib tahay waxaana lagu hatimay ambiyadii nabiyullahi maxamed qofkaan raacin islaam shaqo kuma laha islaamnimadu wuu dafirsan yahay wa tacaala alla wuxuu yidhi sababto ah wax yani diintii ka mid a haddii aad ku gaalowdo ama ambiyadii alle uu sheegay ee nebinimadood ay sugnaed ah, mid kamid aad ku gaalowdo ogow kulligood wa ku gaaloobay lamidta waxba kama jiraan maaratay haddaad tiraa hebel u tacasuba oo maarata anuu ciisan jecelahay waxba kuu tari ama mid kale isku dhejiye nabilahi muusa ama mid kale isku dhejiye nabilahi ibrahim waxba kuu ambiyadoo dhan in la wada hormaya marka nasaaradii waxaa lagu bartay horta aslan sharcigii yani injiil weyba ku tasarufeenba way bedbedeleen haddana nebi maxamed sal sl iyo qur-aankiibay maarata beeniyeen marka wixii ambiyadu alle la yimideen iyo rususha alle la yimideen wax ka a qofkii dafir waa hadda shay waxdoo ka mid oga waa gaal haba rumeeye waxa rususha la dira badankood sagaashan sagaal waa rumaysan yahay hal miduu diiday tan ma rabo waxba kama jiraan diin shaqa kuma laha waqaala tacaala alla wuxuu yidhi afa kayra diin illaahi diinkii alle waxaan ahayn miyey yabquuna ay doonayaan waa diinkii macnaha kutubta alle uu la soo dejiyey rusushana uu la soo diray oo ah in allah keliya la caabudo oo aan cibaadadiisa wax kale lala wadaajinin diin illahi yabquun diinkii alle waxaan ahayn oo diinkii macnaha rususha lala soo diray kutubta la soo dejiyo oo ah cibaadadii allah keliya la caabudaay wax kale la wadaajinaynin miyay doonayaan yani waxaan diinkaa saxda ahayn miyay doonayaan walahu iyadoo xaalku uu yahay aslam inuu u hogaansamay alle man fi samaawaati waalardi samaawaadkii ardada wax ku jiro dhanba makhluuqaad ku jiroo dhanba tawcan wa karhan kuwana waa waa taa'iciin oo kuwaas marka waa kuwii maaragtay islaamkii yani soo gale kuwana hadee waa waa sandullaysan yihiin oo ma xukunka alla ka bixi karaan makhluuqaadku makhluuqaadka hogaansan marka qaarkood waxaa jira oo maaragtay oo kowni aha jira ya midna waa mid sharcigaho qofkii sharcigi buu aqbalay waa muslim maaragtay oo daayicah midna waa mukrah waa sandullaysanya wa qaala tacaala alla wuxuu yihi waman yargabu ay maa yargabu macnaha kama leexdo ama ma naco can milati ibraahiima nabiyullahi ibraahim diintiisii markii fadligii nabiyullahi ibraahim la ogaaday kadib ilaa man moogiye qof kaas un baanaca safiya nafsahu naftiisii jaahil ka noqday oo dulninnimo raalli uga noqday qofkaas unbaa marka yani diinkii nebi ibraahim diida oo naca towxiid buu ahaa iyo islaam wa qaala tacaala wuxuu yidhi waman yabtagi hayra alislaami diina falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin qofkii doona islaamka waxaan ahayn diin ahaan u doona falan yuqbala minhu laga aqbali maayo oo macnaha jid buu qaadayaa khilaafsan wixii alla jideeyey laga aqbali maayo sida rasuulka sal ly slam uu yidhi man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa raddun xadiidka muslim baa wariyay qofkii camal sameeya arinkeenu aanu ku taagnayn oo diinkeenu aanu ku taagnayn oo aan diin ka mid ahayn oo diin ka dhiganaya waa lagu radiyaa laga aqbali maayo wahuwa marka qofkaasina fi laakhirati aakhiro min alkhaasiriin kamid yahay kuwa khasaaru kamid yahay wa qaala tacala alla wuxuu yihi am yani bal lahum ma waxay leeyihiin shurakaa amase yani waaba la sugayaaba waxay leeyihiin kuwa shuraka ah oo cibaadada alle wax ka wadaajiyeen oo sharacuu lahum u jideeyey min addiini macnaha diin faasida oo shayaadiintooda u jidaysay oo ah maaragtay in la xarimo waxay ayagu maarata xaaraan ka dhigeen oo xayawaanadii qaarkood ah albaxiira walsaa'iba walwasiira iyo in la xalaaleeyo meydkii iyo wixii dhintay oo bakhtiga aha in la cuno iyo dhiiggii oo kale iyo qamaarkii oo kale iyo waxaas waa banaan yihiin leeyihin marka mashurako noocaasoo kale ay leeyihiinoo u jideeyey diin ahaan macnaha maa lam yadan bihi illaahu wax aanu alla idmin wayraha min aayaat iyo kuwaas kuwaan oo aayaadkii ka mid ah oo ku tusinaya in sharciga ay waajibka tahay in laga diin yeesho uu yahay islaamkii kii caamka ahaa iyo kii khaaska ahaaba oo aan qofkii laga aqbalaynin ilaa islaamkaas ma ogiye iyo rasuulkeena maxamed sal ly slm inuu raaco ilaa isagaa rasusha ugu dambeeyey وبالله التوفيق